alxamdu lilaah rab alcaalamiin w sala allahu calaa maxamed wcala aali muxamed wa sallama tasliiman kaiira eh, xadiidkan boqol iyo shan iyo siddeetan aynu soo maray waanu xoogaa tawdiix aan sii kordhinaynaa xoogaa sii caddaynaynaa xadiidku wuxuu sheegayaa haddii midkiin loogu yeedho yacni casuumad ama cunto ha ajiibo idaa duciya axadukum falyujib oo bimacnaa ha yeelo oo ha raaco fain kaana saa'iman falyusalli hadduu yahay mid sooman ha duceeyo wain kaana muftiran falyacam hadduu yahay mid afuran oo aan soomanaynna ha cuno xadiidkana muslim baa saxiixa ku soo wariyay sheikhuna waa fasiro wuxuu yidhi wamacnaa falyusalli falyadcu macnaha falyusallina waxay tahay ha duceeyo marka xadiidku wuxuu ka warramayaa dhowr masalo masalada koowaad waxay ku saabsan tahay haddii midkiin loogu yeedho cunto ha ajiibo marka casuumaddii in la aqbalaayo oo la tegaayo ayuu sheegaya waana amar marka casuumadda ay waajibka tahay in la ajiibaa ma ta arooska mise waa tu walba ta arooska culammadu waa isla ogol yihiin ijmaac baa lagu soo raray inkastoo khilaaf yar qaarkood sheegeen haddii casuumad aroos ay tahay in la ajiibaa inay waajib tahay oo lagu dembaabayo haddii laga tago maanic u diidaya inuu jiro mooyaane haddii mid aroos aynay ahayn agsarka culammadu waxay qabaan inay sunno tahay ijaabada la ajiibayaa ayna waajib ahayn ilaa qaarkood ay sheegteen haddii casuumad aroos aynay ahayn inay sunno tahay oo aynay waajib ahayn waaba ijmaac qaarkood ay sheegteen laakiin ijmaaca ay ku sheeganayaan nadar baa ku sugan waayo bacdu ahlicilmi waxay ku tageen inay waajib tahay marka waxa ugu badane ku sugan waxay tahay waa jumhuurka qowlkooda weeyaane in haddii eh, casuumad aroos aynay ahayn inay sunnatu aynay waajib ahayn ijaabadeedu aqbalaadda la aqbalayo la raacayaa ee waajib aynay ahayn jumhuurkaa ku tegey culamada badankooda laakiin daa'ifaa sida kale qabta dawaahirta adiladana waa deliishanayaan sida xadiiska tilmaamaya kii cunto loogu yeedho ama aroos ha noqoto aw naxwahu ama mid la midaba ha noqoto aroos aan ahayn falyujib wa fii lafdin falyujib cursan kaana aw naxwahu taasi waa masalo cidda ijaabadaasi waajibka ku noqonaysaana waa ciddii dee qaangaadha haddii markaa loo yeedho cidda u yeedhaysana ay tahay ciddii weliimada lahayd ciddii casuumadda lahayd ay soo dalbato u yeedho waayahay masalada labaad ee xadiidku sheegaya waxay tahay hadduu sooman yahay falyusalli aan soo noqonno iyada masalada kale waxay ku saabsan tahay waa masalada ugu dambayse ee wain kaana muftiran falyatcam hadduu afuran yaha cuno casuumaddii markuu ajiibo oo raaco inuu cunaa waajib miyay ku tahay mise ijaabadunbaa ku waajiba ahlucilmiga qaarkood waxay ku tageen oo imaamu nawowi ka mid yahay inuu cunaana waa waajib daa'ifo kaloo culammada ka midoo sidaa ku tegayna waa jiraan xadiiska daahirkiisana waa qabsanayaan wain kaana muftiran falyacam ahlucilmiga qaarkoodna waxay yidhaahdeen inuu cunaa waajib kuma ahee hadduu doonana waa cunayaa hadduu doonana ma cunaayo ee ijaabada waajiba waxaana soo arooray xadiis markaa tilmaamaya takhyiir kala dooransiin tilmaamaya oo wuxuu sheegayaa hadduu markaa afuran yahay fa in shaaa tacima wa in shaaa tarak muslim baana saxiixa ku soo wariyey waa riwaayo ku sugan muslim hadduu affuran yahay fain kaana muftiran fain shaaa tacim wa in shaaa tarak hadduu doonana waa cunayaa hadduu doonana waa ka tegayaa oo ma cunayo marka inuu kala qayb galo oo yimaado iyobaa la kala farqinayaa cunitaanka marka xadiiskaasi takhyiir buu sheegayaa in nebigu sala allahu aleyh wasalam labadii isbarbar dhigay laakiin shaki waxaanu ku jirin wax u diidayaa inuu cunaa haddaynay jirin inuu cunaa inay tahay sida fiican taa layskuma hayo ee waajib bay ku tahay mise kuma ahaa baa arrinku ku saabsan yahay marka waxaa laga qaadanayaa inaanay waajib ahayn ee ay tahay sida fiican inuu cunaa haddii ciddii casuumadda lahayd ay ka xumaanayso arrinka ay dhibsanaysana waxa weeye si aan cuqdadii u gelin sabab ka baxsan ayay markaa laazim markaa ku noqon kartaa taasina waa qodob hadduu sooman yahay ka warran hadduu sooman yahay marka hore wuxuu u sheegayaa inuu sooman yahay si laysaga daayo taana waxaa ku soo arooray xadiiska muslim saxiixa ku soo wariyey oo sheegaayo idaa duciya axadukum wahuwa saa'imun falyaqul innii saa'im haddii midkiin loogu yeedho cunto isaga oo sooman falyaqul innii saa'im ha yidhaahdo waan soomanahay rawaahu muslim fii saxiixi intaa haddii lagu daayo oo lagaga tago fa biha wa nicmat waa fiican tahay haddii lagu dayn waayo oo la yidhaha may waa inaadna raacdaa wuu ajiibayaa waa raacayaa waa inuu goobtii tagaa ou ajiibaayo aqbalaa markuu goobtii tago haddii soonku uu faral yahay marnaba jebin maayo saynu soo sheegnay waxay noqonaysaa inuu duceeyo ayay noqonaysaa haddii soonku aanu faral ahayna sunno yahay waxaa markaa u bannaan inuu soonka u jebiyo oo waxa weeye u cuno horta waa inuu u sheegaa haddii arrinkaa marka waxan ay dee dhibsanayaan oo iyaga markaa uu ku raali gelinayana waxa weeye waa jebin karaa soonka soonka sunnada ah gudagalka la gudagalo ku waajibi maayo sida saxiixay jamaahiirta culammadu qabaan xanafiye iyo maalikiya waxay qabaan inuu gudagalka ku waajibaayo oo sunno isagoo ah bilowga la bilaabay buu waajib ku noqonayaa yalzamu bishuruuc bay leeyihin laakiin qowlka saxiixi wuxuu yahay oo shaaficiye iyo xanaabilo iyo culamo kaloo badanba ay ku tageen inaanu gudagalka ku waajibayn waana sida uu sheegayo xadiidka asaa'imu almutatawicu amiiru nafsihi fain shaaa saama wa in shaaa aftar saxaxahu alalbaaniyu sida xadiiska imaam axmed uu soo wariyey ee nasaa'i fi lkubra oo sheegaya ka sooman ee soonka sunnanimo u soomaya isagaa naftiisa amiir u ah fa in shaaa saama ay istamara saa'iman looma jeedo soon buu hadda bilaabayaa waxaa laga tilmaamayaa soonkii buu ku sii daa'imayaayoo ku sii sugnaanayaa hadduu doonana waa afurayaa marka hadduu afuro ou la cuno ou iyagana sidaa ku raalli geliyo wax qalle la yidhahdaa ma saara wax dembigana kuma dhicin raalligelintaa u raalligelinayana Eh, inuu ajar ka helo eh, ayay markaa noqonaysa hadduu ixtisaabo inuu ajar ka helayo haddii aanu afurin hadduu soonkaa sunnaha sooman yahay ou soonkiisa iska wato wuxuu u samaynayaa inuu u duceeyo markaasaynu soo sheegnay falyusalli ayaa laysku khilaafay tafsiirkeeda jumhuurka culammadu waxay yidhaahdeen badanka ahlucilmigu falyusalli waxaa loo jeedaa falyadcu ha u duceeyo oo salaaddii lugawiga ahayd bay ku xambaareen daa'ifo aan badnaynoo culammada ka mida oo diibiya ka mid yihiin waxay mareen in looga jeedo salaaddii sharciga ahayd in looga jeedo oo laga tilmaamayo inuu laba ragcadood oo sunno a ah tukado saasay ku xambaareen haddaan wax kale la heli lahayna sida qawaaciddu keensanaysa waa in lafdiga macnaha sharciga lagu hormariyo mar hadday lisaanu sharci uu ku yimi uuna aqbali karo sharci iyo luqawi labadaba oo lafdiga macnaha sharciga in lagu xambaaro ayaa muqadam ka ah macnaha luqawiga wallafdu maxmuulun cala alsharciyi in lam yakun famutlaqu alcurfiyi faallugawi cala aljali walam yajib baxsun can ilmajaazi fi aladi intukhib walam yajib baxsun can ilmajaazi cala aladi intukhib marka lafdigii falyusalli maxaa looga jeeda haddaba qariino ma la hayaa macnaha luqawiga ah faa'iidaynaysa sheikh baa la yimi qowl ghariiba wuxuu yidhi labada arrin waa kulminayaayo labada ragcadood ee sunnadana waa tukanayaayo guriga meel ka mida ayuu ku tukanayaa intuu halka markaa lagu qadaynaya xagga uga baydho ayuu labada ragcadoodna tukanaya waana ducaynaya waxay cuskadeen xadiiska ummu sulaym umu sulaym nebiga waxay u keentay calayhi asalaatu wasalaam yacni caano iyo shay kale oo adigu markaa la cuno waxbay u keentay cunto ah dabeedna wuxuu uhi waa soomanahay iska celi nebigu halkan uu baxay laba ragcadood buu tukaday waana u duceeyey marka xadiiskaasay culammada qaarkood ay cuskadeen oo waxay yidhaahdeen labada waa inuu kulmiyaa laakiin taa noocan maa in la yidhaahdo xadiiskan baa macnaha ku tusinaya nadar baa ku suganoo dee waa in lafdigii lagu wada xambaaro macnihii lugawiga ahaa iyo macnihii sharciga labadaba lagu wada xambaaro taasna culammada badankoodu ma qabaan waaye culammada jumhuurku waxaa daliil u ah in markaa ducaa looga jeedo xadiiska cabdullahi bn mascuud cabdullahi bn mascuud nebiga wuxuu ka soo wariyey calayhi salaatu wasalaam إذا دعي axadukum falyujib fain kaana مفطرا falya'kul wain kaana saa'iman falyadcu bilbaraka dabaraani baa ku soo wariyey kabiirka ibnu sunnina wuxuu ku soo wariyey fii camal alyowm walleyla ibnu xajar alhaysami waxa uu yihi rijaaluhu hiqaat albani waxa uu yidhi wa hada isnaadun saxiix xadiiskani masalada waa ku cad yahay sida kale xadiiska waa ula wain kaana saa'iman falyadcu bilbaraka falyusalli buu wuxuu ku bedelay falyadcu bilbaraka xadiidkaa saxiixa baa loo hayaa sheikha ku xambaaray labada in la kulminayo waa caliyu alqaari waa mulla caliy lqaari camalka saxaabada qaarkoodna saasay sameeyeen sida aharka cabdullaahi bni cumar xadiiska markuu soo wariyey wuxuu ahaan jiray baa la yidhi cabdullaahi bni cumar hadduu waxa weeye markaa afuran yahay casuumadda waa tegi jiray waa cuni jiray wain kaana saa'iman dacaa lahum wabaraka uma insaraf hadduu sooman yahayna waa u ducayn jiray wabaraka baraku ugu ducayn jiray tabriiga waxaa loo jeedaa adducaau bilbaraka uma insarafa dabeedna waa laaban jiray rawaahu abu cawaana fi mustakhrajihi mustakhraji saxiixi muslim ayuu abu cawaana ku soo saaray weliba waxaa jirta riwaayo intanna rafcinayso marfuuc ka dhigayso ku sugan mustakhrajka abucawaana laakiin riwaayo kala kala saarayso inta hore ka dhigaysa marfuuc intan dambena ka dhigaysa mawquuf naxwu haada waxaa laga sheegay ubay ibnu kacbin ayaa laga sheegay khulaasadu waxay tahay maadaama la hayo falyusalli bedelkeeda oo falyadcu bilbaraka ah oo sanad saxiixa lagu hayo nebigu inuu sidaa yidhi calayhi salaatu wasalaam waxaa laga qaadanayaa muraadkii nebigu inuu saas ah amaa ficilka nebiga sala allahu aleyh wasalam inuu nebigu xaggan u baxay oo laba ragcadood tukaday markii dambena waxa weeye ducadii uu u duceeyey umu saleym iyo markaa waxa weeye reerkoodaba ehelkeedaba uu saa ugu duceeyey waxay aqbali kartaa calaa sabiil itifaaq inay tahay salaaddu ama arrin ka ziyaada arrinku amray inay tahay bicibaara asax yacni waxna waa wuxuu nebigu amray calayhi salaatu wasalaam oo yidhi dadka saas sameeya marka shaygii uu amray laba arrinoo kala duwan ma ahee waa arrin qudha arrinkii qudhana riwaayo kalaba caddaynaysa tuu amray inay tahay ducada marka tan ku saabsan waxa weye salaaddu arrin ka ziyaada ah ee amarkii inay tahay baa lagu xambaarayaa wallaahu aclam baabka toddobiyo siddeetanaad adducaau liman sanaca ilayka macruufa ducada loo ducaynaayo ciddii wanaag kuu samaysa ducada loogu ducaynayo ayuu ku saabsan yahay xadiidka boqol iyo siddeed iyo sagaashan ruuxa wanaagga kuu sameeyo waxaa lagu odhanayaa jazaaka allaahu khayraa ilaahay ha kugu abaalmariyo khayran khayr ha kaaga abaalmariyo waxaad ii gashay ee wanaagga ah waxaa lagu ducaynayaa ilaahay khayr inuu kaga abaal mariyo waxaanuu xadiisku sheegayaa man sunica ilayhi macruufun faqaala lifaacilihi jazaaka allaahu khayran faqad ablaga fi asanaa xadiiska lafdigiisu saasuu ahaa qofka wanaag loo galo wanaaggaasi noocu doonaba ha noqdo oo ku yidhaahda kii wanaaggaa u sameeyey jazaaka allaahu khayran ilaahay ha kugu abaal mariyo khayr faqad ablaga fi sanaa'i waa ku xeel dheeraaday ammaantu ruuxa ammaanaayo ammaantu ammaanayo waa ku xeel dheeraaday xadiiskana waxaa soo wariyey tirmidi iyo nasaa'i fi lkubraa waa min xadiisi usaamat ibni zayd sheekh albaanina waa saxiixinaya axaadiis kale oo waafaqsanina waa jirtaa sida xadiiska sheegaya inuu nebigu yidhi calayhi asalaatu wasalaam man sanaca ilaykum macruufan fakaafi'uuh fain lam tajiduu maa tukaafi'uunahu fadcuu lah inuu nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam kii wanaaga idiin gala wax wanaaga idiin sameeya u abaalguda fain lam tajiduu maa tukaafi'uunahu haddaa weydaan waxa ugu abaalguddaan fadcuu lahu u duceeya xadiiskaasina waa haabito isaguna waa sugan yahay marka ruuxii wanaag kuu gala inaad u abaalguddo ayaa markaa mashruuca waxayna ka mid tahay shukri naqal loo shukri naqaya ka mid tahay qofkiina ajar buu ku helayaa kan kalena wanaaggii wanaaggiisu u galayaa wanaaggii wanaaggii wanaag la mida ayuu u gelayaa waatuu nebigu yidhi calayhi asalaatu wasalaam man laa yashkuru annaasa laa yashkuru allaah kaan dadka u shukri naqini oo wanaaggii ay u galaan aan ka shukri naqini ilaahayna uma shukri naqo waa cajiib waa xadiis cad oo uu nebigu tilmaamayo calayhi asalaatu wasalaam wanaagga ay dadku u galaan hadduu ka shukri naqi waayo ilaahayna uma shukri naqaayo marka ducadii in la badiyana waa ku sugan tahay oo yacni dadka aada isugu duceeyaan marka xataa la kala maqan yahay ducada laysu duceeyo aad bay u fadli badantah waayo qofku waa ixsaan uu samaynaayo waa wanaaguu gelaayo waa wanaaggii wanaagu ka celinaayo xadiiskii saxiixa waxaa ku soo aroortay hadduu walaalkiisoo ka maqan u duceeyo malag baa wuxuu yidhahdaa aamiin ilaahay oo aqbal oo ducada ajiib isagana waxaa lagu yidhaha walaka bimilin adna intaa in la eg baad leedahay saas aawadeed waxaa laga soo wariyaa bacdu salaf laga sheegaa waxyaalaha wanaagyada ay doonayaan walaaladooda muslimiinta ka maqan bay ugu ducayn jireen baabka siddeed iyo siddeetan maa yacsimu allaahu bihi min addajaal wuxuu ilaahay ku dhowraayo ou dadka kaga ilaalinayo ama ruuxa kaga ilaalinayo bihi sababtiisa uu kaga dhowrayo min addajaali sharka dajaal uu kaga dhowrayo dajaal cawar sharkiis dajaal waxa weeye wuxuu ka mid yahay calaamaadka saacadda inuu iman doonaa calaamaadka qiyaamadu ka mid yahay sharkiisuna waa weyn yahy bal xadiiska aan gallo xadiiska boqol iyo sagaal iyo sagaashan man xafida cashra aayaati min awali suurati alkahfi man xafida kii qayba cashra aayaatin toban aayadood qayba tobanka aayadoodoo min awali suurati alkahfi suuradda suuratu lkahfi awalkeeda ka mida yacnii bilowga suuraddaa ka mida cusima min addajaal waxaa laga dhowraa dajaal sharkiisaa laga dhowraa xadiiskana muslim baa soo wariyey fii saxiixi waana min xadiisi abidarda abidarda buu ka soo warinaya saxaabigii la odhan jiray dajaal addajal waxaa laydhaha waa kadibka iyo beenta ayaa la yidhahdaa marka waxaa laga tilmaamayaa mid markaa beenawaasoo umuuraha iyo xaqaa'iqda aad u beddelaya oo dadkii waxaan xaqiiqo ahayn xaqiiqo ugu sawiraya waxaan run ahayn run uga dhigaya marka wuxuu ka mid yahay calaamaadka qiyaamadee waaweyn buu ka mid yahay in dajaal soo baxo calaamaadka qiyaamadu waa badan yihiin waxay leeyihiin calaamaad yaryar waxay leeyihiin calaamaad waaweyn culammada qaarkood labadaasay u qaybiyaan bacdina waxay ku daraan oo ay yidhaahdaan calaamaad dhexdhexaadana waa leeyihiin calaamaadka qiyaamadu way badan yihiin calaamadaha yaryar ee qiyaamada ka soo horreeya ee lagu aqoonsanayo in qiyaamadii soo dhowdahay wax badan oo ka midi way dhaceen wax badan oo ka midi waa dhaceen waxna waa dhiman yihiin calaamaadka waaweyn ee qiyaamadu leedahay waa toban calaamadood tobankaa calaamadood ee waaweyn iyagu waa baaqi oo ma dhicin laakiin calaamaadka ka sokeeya tobankaas ayaa in badanoo ka midi dhacday waxna laaban yihiin tobanka calaamadoodee waaweyn waxaa ka mid a ah dajaal cawar inuu yimaado tobanka calaamadood waxaa sardinaya oo sheegaaya xadiidka muslim saxiixa ku soo wariyey inuu jamac saxaabada ka mid ee ah nebigu sala allahu alay wasalam soo maray dabeedna uu yidhi maxaa sheegsheegayseen oo xusayseen waxay yidhahan kunnaa natadaakaru saaca qiyaamadaan xusaynay qaala inaha lan taquuma xataa taraw qablaha cashra aayaatin fadakara addukhaana waddajaala waaddaabba wuxuu idhi qiyaamadu kici mayso ilaa toban horteed aa aragtaan tobankii baa nebigu sala allahu alay wasalam sheegay ilaa horteed toban calaamo aragtaan kici mayso tobankii buu sheegay wuxuu sheegay addukhaan qiiq qiiq soo baxaya oo markaa waxa weeye arlada ama samada qarinaya faartaqib yowma ta'ti asamaa'u bidukhaanin mubiin qiiq samada qarinaya oo caam ah wuxuu sheegay dajaal wuxuu sheegay daabad noole afar addin ku soconaya oo soo baxaya oo hadlaya akhrajna lahm daabata min alardi tukallimuhum ana annaasa kanuu biaayaatina laa yuuqinuun kalaam fasiixay ku hadlaysaa ruux ka cararaa kama baxsanaayo ruux eryanayaana ma gaadhaayo sida axaadiisda iyo aahaarta ku saaroorta waa daabaddaa hadlaysa waxaa ka mida qorraxdu inay ka soo baxdo galbeed ayaa ka mid a waxaa ka mida nusuul ciisa bni maryam inuu ciisa bnu maryam soo waxaa ka mid a ah nusuulu ciisa bni maryam inuu ciisa bni maryam soo dego kadibna uu dajaal dilo wa inahu lacilmun lisaaca waxaa ka mid a ah ya'juuj iyo ma'juuj inay soo baxaan waa laba ummadood oo fara badan oo teed ku xidhan yahay ummadahaas in wadda laga soo qaado la soo daayo teedkana waxaa lagu xidhay wakhtigii dulqarnayn baa lagu xidhay qaar baa waxay yidhaahdaan waxa weeye waa shiinaha weeye ama waa shiinaha iyo ruushka culammada mucaasiriinta sheekh ka mida ayaa wejigaa maray oo risaalo ka qoray cabdiraxmaan ibnu naasir assacdi ama assicdi laakiin sida markaa culammada badankoodu ay maraan waxay tahay inaanay kuwaas ahayn waayo axaadiistu waxay sheegaysaa marka la soo daayo ajuuj iyo ma'juuj iyagoo fara badan inay markaa soo baxayaan kadibna buxayra tabariya inay soo marayaan intooda hore inay fuuqsanayso waa bad yar oo tabariye la yidhaahdo sida xadiiska muslim saxiixa ku soo wariya sheegaayo inta horaa biyaha baddaa yar fuuqsanaya qaybtooda dambe markay marayaan waxay odhanaya halkan biyaha ku jiri jiray ya wakhtigay la soo daynayaana inay tahay wakhtiga ciisa bnu maryam joogo ayuu nebigu sheegay calayhi asalaatu wasalaam markaa saas aawadeed kuwaas maaha bacdibaa waxay yidhaahdaan adduunyada waa la maray dhulka waa la arkay ummad fara badani meel ay ku xidhan tahay lama helin laakiin taasi xujo maaha waayo cadam alwujdaan laa yadullu calaa cadam alwujuud inayna iyagu ogaanoo helin dadkan hadda joogaa ma keensanayso inayna jirin rabbi qaadir wuxuu ku yahay iyagoo jira inuu haddana ka indhasaabo oo iyagiiyo dhulkay degan yihiin toonna ayna helin saasaana lagu xambaaraya reer banu israa'iilba afartan sanay waxay ku jireen tiih ay saa u wareegaalaysanayeen masaafo yaroo kooban geesay u socdaan ayna garanayn dadka meelaha dhowdadka ku dhow ee meelaha ku dhow degani dee may arkayn ila way irshaadin lahayeen hadday arkayaane waa kuwa hadda caalamka sheegaya dee inay marka waxa weeye waxyaalo aynay ogeyn markaa marba u soo baxayaan marba waxay sheegayaan dhul aynay ogeyn inay dee helayaan markaa saas aawadeed yacni gaalada adduunyada markaa ku soo wareegtay oo meel walba gaadhay oo hadday jiraan way heli lahaayeen daliil maaha warka uu nebigu inoo sheegay calayhi salaatu wasalaam waa in sidiisa loo rumeeya loo ictiqaadiyaa in loo rumeeyaa loo ictiqaadiya waxaa ka mid a calaamaadka saddex dhulgo oo dhacaya khasfun bilmashriq wa khasfun bilmaghrib wa khasfun bijaziirati alcarab meel bari waa go'aysaa baa nebigu yidhi nebigu wuxu uhi calayhi salaatu wasalaam meel bari ahi waa go'aysaa meel galbeedina waa go'aysaa meel jasiiratulcarab ka midina waa go'aysaa waa saddex dhulgo calaamaadka qiyaamadu ka mid yihin taa waxaa ugu dambeeyey calaamaadka dab ka soo baxaya cadan waa cadantan yaman oo dadka u duubaya oo u kaxaynaya xagga maxsharka iyo meesha lagu soo xashrinayo yani shaam buu u duubaya wa aakhiru dalika naarun takhruju min qacri cadan tasuuqu nnaasa ila maxsharihim taqiilu macahum xaysu qaaluu wa tabiitu macahum xaysu baatuu laba xilli baa dabkaasi ka joogayaa inta dambe dabaduu ka ulayaa oo ka kaxaynaya wakhtiga habeenkii ay seexanayaan waa ka joogaya wakhtiga qayluladae gadiidkii ay yaro nasanayaanna markaana waa ka joogaya inta kale dabadu kaga jira markuu ku soo dhowaado dee horey uga soconayaan ile dab u joogi maayo marka tobanka calaamadoodee waaweyni waa baaqi oo waa harhsan yihiin dajaal marka calaamaadkaasuu ka mid yahay waana shar badan yahay nebiguna sala allahu aleyh wasalam wuxuu sheegay in ciddii maqashaa ay ka fogaato maaha dajaal marka waxa weeye in laysaga taga maaha dadka marka waxa guud ahaan waxaa la yidhi ka fogaada ruuxa dajaal maqlaaha ka dheeraado waayo dadka qaarkood iyagoo muumin isu qabaa ayay dajaal la kulmayaan dabeedna waaba raacayaanba sida xadiiskii abu daawuud iyo imaam axmed iyo soo wariyeen uu sheegayo waxyaalaha fitnada dajaal haddaba ruuxa ka dhowraya maxaa ka mid a waxaa ka mid a awalka suuratu suuratulbaqara tobanka aayadood ee ugu horeeya in la xafido a ah, suuratulkahfi aan ujeeda cafwan tobanka aayadood ee suuratulkahfi ugu horeeya in la qaybo oo la xafido haddii la arkana lagu akhriyo markaa tobanka aayadee ugu horeeya suuratlkahfi waa in la qaybaa oo la xafidaa ruuxa xafida ilaahay wuxuu ka dhowraa fitnada dajaal buu ka ilaaliyaa man xafida cashra aayaatin min awali suurati alkahfi cusima min addajaal riwaayo kaloo xadiisku leeyahay waxaa ku soo aroortay cashra aayaatin min aakhiri lkahfi riwaayadaa kalena muslim baa saxiixa ku soo wariyey hoostaanu sheikhu ku tilmaamay labada riwaayo oo muslim bay ku jiraan bacdu ahlicilmi waxay yidhaahdeen suuraddan suuratulkaafi waxay ka mid tahay waxyaalaha fadaaisha ay leedahay bay ka mid tahay in fitnada dajaal lagu dhowrayo oo cidda akhrida lagaga ilaalinayo ama qaybta awalkeeda ha qaybo ama aakhirkeeda ha qaybe marka labada mid walba saasay ku yidhaahdeen bacdu ahli cilmi ashaykhu alalbani isagu wuxuu maray ashaykhu alalbani waxa uu maray riwaayada min aakhiri alkahfi sheegaysaa inay tahay shaadda iyadoo muslim ku sugan inay shaadda tahay bimacnaa waxaa haabitoo suganoo maxfuud ah min awali suurati alkahfi ayaa maxfuud ah laakiin riwaayada sheegaysa min aakhiri ilkaafi waa shaadoo iyadu markaa waxa weeye ma sugna oo labada riwaayaba muslim bay ku sugan yihiine see loo odhanayaa mid baa shaadda ah jawaabteedu waxay tahay iyadoo labaduba ay muslim ku sugan yihiin ayaa waxaa dhici karta alfaadda qaarkood in shuduud ku sugan yahay oo saxiixyada waxa ku yimi filjumla saxiix ha duuduub ahaan iyagoo saxiixa ah, ayaa haddana waxa dhacaysa alfaadda qaarkood baa waxaa dhici karta in markaa waxa weeye uu ku sugan yahay shuduud oo ruwaaddu si u badan yihiin ruwaaddu inay si u badan yihiin ruwaaddii siqaaddaha ee lagu kalsoonaa hadday gees u bataan oo intay iskhilaafaan qaybbaa badankoodii baa gees maray midna gees buu maray khilaafna waa ku sugan yahoo xadiis keliyay wada warinayaan danniga khaalibkaa waxaa lagu garanayaa sida kooxdu ay martay inay tahay sidii saxnayd iminka war keliya haddii cid loo wada sheego oo warkii qaarba si u weriyaan badankii sibay isku waafaqeen qaybina si kalay martay danniga khaalibkii waa sida badanku isku waafaqeen mar haddii lagu kalsoon yahay dhammaantoodba inay tahay sidii sawaabka ahayd ee saxnayd baa laga qaadanaya markaa sheekh albani wuxuu ihi min akhiri ilkahfi riwaayada sheegaysa waa shaaddo raawiga soo wariyeyna marna saasuu u sheegay marna si kale u sheegay marka sidan ayaa markaa sawaab ah weliba xadiis kale oo kan waafaqayaana waa jiraa waan la saxaabi ahayn xadiiska aynu sheegayno ee tobanka aayadoodu sheegaya aakhirkii awalka labada riwaayo kala duwane ay sheegayaan dhammaan waxaa laga soo wariyey isku saxaabi keliya waxaanu ku wada aroorayaa qataada waliba waxaa jira lafdi kalena waxaabu usoo naqliyey man xafida alaasa aayaatin ruuxa qaybo saddex aayadood marka mar min aakhir ilkaafi marna alaasa aayaatin nowcan maa alfaaddii inay kala duwantoo marba uu si u sheegay baa ka muuqata marka sheekh albaani wuxuu leeyahay sida marka waxa weeye sawaabka xadiis ku yahay maxfuudka ahi waa man xafida cashra aayaati min awali suurati alkahfi min aakhirka waa shaad min aakhir alkahfi waa shaad weliba xadiis kaloo waafaqayana waa jiraa oo nawaas ibnu samcaan laga soo warinayo oo sheegaya inuu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam faman adrakahu minkum ku kastoo dajaal soo gaadho idinka idinka mida oo soo haleela falyaqra' calayhi fawaatixa suurati alkahfi ha ku akhriyo awalkaa suuradda kahfi ha ku akhriyo fa innahaa jiwaarukum min fitnatih waayo waa idinka ilaalinaysa fitnadiis yaa bay idinka ilaalinaysa xadiiska inta hore faman adrakahu minkum falyaqra calayhi fawaatixa suurati alkahfi waxaa soo wariyey muslim baa saxiixa ku soo wariyey muslim baa saxiixa ku soo wariyey min xadiisi nawaas ibni samcaan ziyaadada fainaha jiwaarukum min fitnatih abu daawuud baa ku daray oo iyadoo ziyaadadaasi ku jirto ayuu soo wariyey abu daawuud suuradda suuratlkahfi waa suurad fadli badan fadaa'il baana u soo in la akhriyo maalinta e, jumcada in la akhriyo waxaana fadliga ku soo arooray ruuxa maalinta jumcada akhriya ilaa jumcada kale laga gaarhaayo e, nuur iyo iftiin bay u noqotaa weliba ziyaado kaleoo riwaayadka qaar ku kordhinayaana waa jirtaa walisticaadatu billahi min fitnatihi caqiba tashahudi alakhiir min kulli salaa iyo magangalka ilaahay la magangalo oo fitnada dajaal laga magan galo waxay ka mid tahay waxyaalaha fitnada ruuxa ka dhowraya caqiba tashahudi alakhiir atixiyaadka dambe dabadiisa in ilaahay la magan galo oo fitnada dajaal laga magan galo allahuma inii acuudu bika min cadaabi alqabri wa min cadaabi annaari wa min fitnati almaxya walmamaati wa min fitnati almasiixi addajaal min kulli salaa salaad kasta aakhirkeeda atixiyaadka kadib intaan la salaamo naqsan waa in ilaahay laga magan galaa fitnada dajaal laba xadiisoo oo kala duwan baa saa ku soo arooray oo caaisha iyo abu hureyra ay soo kala wariyeen labadubana saxiixay ku sugan yihiin dajaaloo keliyana maahae waxay koobsanaysaa oo kale fitno kasta in ilaahay laga magan gelaayo iyo cadaabulqabri iyo cadaabunaarkana in ilaahay laga magan gelaayo iyo cadaabuqabri iyo cadaabunaarkana in ilaahay laga magan gelayo la weydiisanayo inuu ilaahay kaa badbaadiyo afartaba in ilaahay laga magan galo marka waxay ka mid tahay waxyaalaha sababaaya fitnada dajaal inuu ilaahay ka dhowro maadaamuu ilaahay aad uga bariyey inuu ilaahay ka dhowro aada uga baryey baabka sagaal iyo siddeetan adducaau liman qaala inii uxibuka fillaah ducada loo ducaynaayo kii yidhaahda waan ku jeclahay oo ilaahay dartii baan kuu jeclahay fiid waa saabiya sababnimaa laga tilmaamaya liajli illaah baan kuu jeclahay cidda sidaa tidhaahdo in loo duceeyo xadiiska laba boqol ruuxa markaa kugu yidhaahda ilaahay dartii baan kuu jeclahay waxaad ugu ducaynaysaa axabaka aladii axbabtanii liajlih sida xadiis nebi ku soo aroortay calayhi asalaatu wassalaam marka ruux kugu yidhaahdo ilaahay dartii baan kuu jeclahay waa loo ducaynayaa waxaana loogu ducaynayaa axabaka aladii axbabtanii liajlih fii lafdin axabaka allaahu aladii axbabtanii liajlih ha ku jeclaado kii aad aawadii ii jeclaatay ha ku jeclaado ama axabaka allaahu ilaahay ha ku jeclaado alladii kaasoo axbabtanii liajlihi isaga aawadii aad ii jeclaatay ha ku jeclaado waa duco xadiiskana waxaa soo wariyey abu daawuud wakhayruh ayaa soo wariyey abu daawuud iyo imaam axmed iyo baa soo wariyey min xadiisi anas nawowi waa saxiixinayaa albaanina waa taxsiininaya riwaayo kalena waa leeyahay oo bukhaari adabulmufradka ku soo warinaayo riwaayadaa kale albaani wuu saxiixinayaa laakiin riwaayadan sanadkeeda waa taxsiininaya nabiga calayhi salaatu wasalaam iyadoo nin la joogo ayaa markaa nin soo maray dabeedna wuxuu hi ninkaa waa jeclahay ayuu nebiga ku yidhi calayhi salaatu wasalaam ninkaa waa jeclahay markaasaa nebigu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam aclamtahu ma ogeysiisay inaad jeceshahay wuxu uhi maya markaasuu yidhi orda u sheegoo ogeysii wuxuu yidhi orda u sheeg ogeysii ninkii baa markaa u tegay dabeedna ogeysiiyey waa u sheegay inuu ilaahay dartii u jecel yahay markaasuu ugu jawaabayaa axabaka aladii axbabtanii liajlih yacni ha ku jeclaado kii aad aawadii ii jeclaatay ha ku jeclaado marka marka loo sheegana inuu sidan ku duceeyo ayaa markaa sunne u ah ruuxan markaa ilaahay dartii u jecelna malo wanaagsan buu ka malaysanayaa inuu ilaahay dadka asturay oo xumaantooda kala qariyey lafteedu waxay tahay nicmo ilaahay maaa tu odhanaayo qaxdaani markuu ilaahay wanaagyadu u galay sheegaayo wuxuu odhanayaa wanasharta maxaasina wanaagyaad ilaahu ii faafisay markaasaa dadku markaysaga walaalahay noqdeen oo ay wada jeclaadeen wallahi low calimuu qabiixa sariiratii la aba asalaama calaya man yalqaanii ilaahay baan ku dhaartayee xumaantayda hoose qarsoon hadday ogaan lahaayeen salaantuu isalaamayo waa diidi lahaa kayla kulmaan kulmaa marka nicmayntaada waxaa ka mid a ah, inaad masaawidaydii iyo xumaanahaygiina qarisay wanaagyaal la ii faafisay ilaa dadka i wada jeclaadeen oo walaala ii wada noqdeen baabka sagaashanaad adducaau liman carada calayka maalah ducada loo ducaynaayo ka maalkiisa kuu soo bandhiga oo ku yidhaahda maalkayga qayb ka midaan ku siinaya xadiiska laba boqol iyo kow xadiiskani wuxuu ku saabsanaa qisa ayuu lahaa xadiis nebi ma aha waa ahar yacni markaa saxaabada dhexdooda intiisa hore waa ahar saxaabada dhexdooda markaa dhex maray ducadan iyo intani laakiin aakhirka dambe ayaa wuxuu noqonayaa xadiis nebi qisadaasi waxay sheegaysaa cabdiraxmaan ibnu cawf saxaabiga la yidhaahdo iyo sacd ibnu rabiic alansaari ayaa nebigu calayhi asalaatu wasalaam walaaleeyey saxaabadii muhaajiriinta ahayd ee soo hijrooday ee dhulkoodii iyo guryahoodii iyo xoolahoodii ka soo hijrooday madiine markay yimaadeen nebigu calayhi salaatu wasalaam yacni wuxuu walaaleeyey sida khaalibka ah yacni shakhsi muhaajir ah iyo shakhsi ansaar ah ayuu labadii naasi walaalaatihiin nowcan maa inay markaa kollay iskaashadaan ma isjeclaadaan oo la gacan qabtana waa uga jeedi cabdiraxmaan ibni cawf iyo sacd ibnu rabiic markii la walaaleeyey sacd ibnu rabiic ayaa wuxuu ku yidhi cabdiraxmaan ibni cawf walaal eh, xoolaan leeyahay xoolaha waa kala baraya adigu kala dooro kala doonto qaado nusow nus baan ka dhigaya nus ahaan qaado wx laba dumaraan qabaa eego taad doonto taad adigu doorataan kuu furayaa guurso markay cadow baxdo yacni waxa weeye waa sida yacni ay isu jeclaadeen ay doonayeen markaa inay waxa weeye u gacan qabtaan muhaajiriintii cabdiraxmaan ibnu cawf wuxuu ku yidhi baaraka allaahu laka fii ahlika wa maalik ilaahay ha kuu barakeeyo ehelkaaga iyo xoolahaagaba yani dumarkaagana hayso waxba hay furin xoolahaagana hayso waxba hay siin weliba waa ugu duceeyey oo wuxuu hi ilaahay labadaba ha ku barakayo xagga xoolaha iyo xagga ehelkaba wuxuu ihi suuqa itus suuqa meesha wax lagu kala iibsada itus waa nin il tijaare leh suuqiibuu tusay markiibuu wax yaro bilaabay caynkaa markiiba xoogaa buu helay reerkiisiibuu wax u keenay muddo yar dabadeed waaba guursadayba ninkiioo xaaladiisii dee cabdiraxmaan ibnu cawfoo wejigiisii hore aan ahayn ila ruux caruusii waa iska muuqanaya udgoonno ka soo kankamayo ayuu nebigu arkay calayhi salaatu wasalaam markaasuu wuxu uhi mahyam maxaa jira markaasuu uhi waa guursaday gabadh baan guursaday markaasuu nebigu sii su'aalaya calayhi salaatu wasalaam maxaad meher maxaad ku meheriso meher ahaan u siisa ilaa akhir alxadiis marka qadarkan hore waa saxaabiga hadalkiisii laakiin inta dambe waxay noqonaysaa eh, xadiis nebi bay noqonaysaa calayhi asalaatu wasalaam wuxuu sheegayaa markaa inuu ku meheriyey yacni dahab wuxuu ku yidhi ma samaysay casuumad ma samaysay awlim walow bishaatin casuumad samee kulay ku tahay waxaad markaa casuumadda ku samaynaysaa inay noqoto neef arya marka xadiiskani qisada noocaasu lahaa xadiiska waxaa soo wariyey bukhaari baa saxiixiisa ku soo wariyey min xadiisi anas baabka koob iyo sagaashanaad adducaa waa ducada loo ducaynayo liman aqrada kii markaa ku siiyey deynta ku siiyey baad u ducaynaysaa cinda alqadaa'i markaad deyntii siinayso u gudayso ayaa duca u raacinaysa ila wanaag buu kuu falay shakhsigii deynta la siiyey baa wuxuu u ducaynayaa kii daynta siiyey goortuu u ducaynayaa ee ducadani ku soo aroortayna waa markuu deyntii iska bixinayo ayuu xoolihiisii iyo ducada isugu daraya xadiiska laba boqol iyo laba nabiga calayhi salaatu wasalaam ninbu wuxuu ka qaatay dayn dayn fara badan bay ahayd markii dambea nabigu sala allahu aleyh wasalam xoolihii buu helay markaasaa dabeedna deyntii buu ninkii siiyey markuu siinayu wuxuu ugu duceeyey baaraka allaahu laka fii ahlika wa maalik inama jazaau salafi alxamdu waaladaa deyntii buu nebigu bixiyey oo ninkii u celiyey waxaanu ugu duceeyey baaraka allaahu laka ilaahay aa kuu barakeeyo fii ahlika ehelkaaga iyo reerkaaga wa maalika iyo maalkaaga ilaahay ha kuu barakeeyo innama jazaa'u salafi deynta abaalgudkeedu wuxuu ahaaday qura alxamdu mahadnaq ruuxii la ammaano oo lagu ammaano deynta uu siiyey iyo waladaa'u gudis xoolihiisii loo gudo oo yacni la siiyo deynta layska bixiyo iyo in xoolihiisii loo gudo oo deynta layska bixiyo ayaa abaalkeedu ahaatay xadiiska waxaa soo wariyey nasaa'i iyo ibnu maajah ayaa soo wariyey min xadiisi cabdilaahi ibni abi rubayica ayaa markaa xadiiskiisii u yahay albaanina waa saxiixinayaa wuxuu leeyahy waa xadiis saxiixa xadiis saxiixa weeyaan nasaai camal ilyom waleylana waa ku soo wariyey waayahay waxaa laga qaadanayaa ruuxa deynta ku siiyey ixsaanka uu ku galay in laga jawaab celiyo oo waajibkiisii xoolaha markaa uu xaqa u lahaa loo cesho oo aan markaa waxaa lagu samaynin meerimeerin isagoo ruuxu kari karaya deyntii aanu iska haysan ee deyntii waa inuu hore isaga gudaa hadday laakiin tahay dayn wakhtiyaysan madli noqon mayso wakhtigii markii hore ay lahayd inuu ku bixiyaa oo ilaa wakhtigaa dibdhiga se ka hormariyaa waa afdal laakiin hadday ahayd dayntu dee markaa inuu hore ugu keeno hadday ahayd u yidhahdo marka ugu horraysaan kuu keenayaa ama u yidhahdo dhaqso igu keen marka waxa weeye waa inuu markaa dedejiyaa hadduu weydiiyo isagoo haya bixin waayana iyadu waa matligii dembiga weyn ahaa isagoo haya haddii markaa inta la weydiiyo deedna uu bixin waayo iyadu waxay noqonaysaa matli bay noqonaysaa dulmay noqonaysaa matlulghaniyi dulmun sida xadiiska ku soo aroortay meermeerinta ruuxii deynta lagu lahaa kii deynta ku lahaa u meermeeriyo deyntii siin waayaa waa nooc dulmi ah marka deyntii markuu siinaayo waa u ducaynayaa marlabaadkana wuxuu nabigu ku daray inama jazaau salafi alxamdu waaladaa halka adaaga beddelkeedana riwaayo kale waxaa ku soo aroortay waalwafaa waayah oo wafaa iyo adaana waa bimacna ruuxa deynta bixinaya ixsaan buu samaynayaa markaa deyntaa uu bixinayo wuxuu yeelanayaa kaannahu xoolaha deynta uu bixiyey hadduu ilaahay dartii deyntaa u bixiyey kaannahu xoolaha deynta uu bixiyey nuskeed uu sadaqadaystoo kale baa xadiis ku soo aroortay bimacnaa hadduu kun doollaroo kale markaa uu deyn u bixiyo oo uu cid deymiyo liajli illaah wuxuu ka dhigan yahay nuskood inuu sadaqadaystay shan boqoloo dolar inuu sadaqadaystoo kale uu dhigan yahay shan boqoloo dolar inuu sadaqadaystoo kale ayuu ka dhigan yahay marka nisfi in la sadaqadaystay ayay la mid tahay laba goor haddii intaa dayn loo bixiyana iyadoo dhammaystiran in la bixiyey oo la sadaqadaystoo kale ka dhigantay baabka labiyo sagaashan ducaau alkhawfi min ashirki baqashada gaalnimada ama shirkiga laga baqayo ducada ilaahay laga ducada ilaahay la baryayo waxaa loo jeedaa waa ducaaun lilkhawfi min ashirki idaafadu waa bimacnaa allaam ducada u sugnaatay baqasho laga baqaayo shirki qofku inuu gaalnimo ku dhaco ama nooc shirkiga ku dhaco ducada u sugnaatay ku ducaysanaya maxay noqonaysa xadiiska laba boqol iyo saddex wuxuu odhanayaa allaahumma innii acuudu bika an ushrika bika wa ana aclam wa astakfiruka lima la aclam abubakrin bakrin asidiiq radia allaahu canhu wa ardaah ayaa nebiga wuxuu ka maqlay calayhi asalaatu wasalaam isagoo nebiga odhanaya shirkigu dhexdiinna waa ku qarsooni badan yahay wuxuu kaga qarsooni badan yahay quraanjada yar ee habeenka madow sallaxa korkiisa dhagaxa ah dhagaxa sallaxa ah korkiisa maraysoo kale sidaanu qofku arkayn habeen madow gudihii ee ugu soo dhuumanayso saasoo kale ayuu markaa uga qarsooni badan yahay shirkigu dhexdiinna oo idinku soo dhuumanaya markaasaa abuubakar wuxuu yidhi yaa rasuul allah oo shirkigu miyaanu ahayn in ilaahay cidaan ahayn dee la caabudo hadal macnihiisu caynkaaya wuxuu kaloo yidhi eh, hadduu markaa sidaa u qarsoon yahay saan uga badbaadaynaa dabeedna wuxuu yidhi ducadan ku ducayso allaahumma ilaahayow innii acuudu bika adigaan ku magan galay waxaan kaa magan galay an ushrika bika inaan kuu shariig yeelo wax kula wadaajiyo wa ana aclam walxaal ana aclamu anigu aan ogahay anoo garanaya inaan wax kula wadaajiyo ayaan ilaahu kaa magan galay wa astakfiruka waxaan kaa dembi dhaaf weydiisanayaa limaa laa aclamu wixii aanan ogayn ee ogaan la'aan iiga dhacana adaan dembi dhaaf kaa weydiisanaya xadiiska waxaa soo wariyey imaam axmed iyo bukhaari fi aladab almufrad min xadiisi macqil ibni yasaar sheekh albaanina waa saxiixinaya marka ducada in lagu ducaystaa inay fiicantaa laga qaadanayaa shirkul asqarkuna ay dhici karto ruuxa inuu u soo dhuunto shirkiga noociisa yar waxaa ka mid a ah, istusnimada ka mid a ah, iyo ashyaa kale hadday diyaaro tahay hadday istusnimo tahay haddii xalif bikayr illaahi tahay haddii ashyaa la mida ah tahay marka ilaahay in la baryo oo laga magan galo shirkiga in lagu dhaco iyadoo la garanaayo wixii garasho waa u dhacana ilaahay inuu ka dhaafo in ilaahay laga baryo baa xadiisku tusinaya marka baryada ilaah in la badiyaa laga qaadanaya shirkiguna asqarba ha ahaadee waa dembi kabaa'iro weyn dembi weyn weeye min kabaa'ir dunuub dembiyada kuwooda waaweyn buu ka mid yahay weliba istusnimadu aad bay qofka u soo geli kartaa dadka saalixiintaa si gaara waa looga baqi karaa istusnimada akhwafu maa akhaafu calaykum ashirku alasqar sida xadiis kale ku soo aroortay in nebigu yidhi calayhi asalaatu wasalaam waxaan idinka baqaayo waxaan idinku baqasho badanahay shirkul asqarka waxaa lagu yidhi shirkul asqarku waa maxay qaala alriyaa wuxuu yidhi waa istusnimada marka khitaabkan iyuu ku dhacayay akhwafu maa akhaafu calaykum dukhuul awaliya waxaa soo gelaya saxaabada rasuulka sala allahu aleyh wasalam iyagoo afdal umma ah ummadda ugu fadli badan ummadda kale waa soo gelaysaa lakin waxay u soo gelaysaa calaa sabiil tabac lakiin cidda ugu horraysa ay soo gelayaan waa saxaabada ama saxaabada qayb ka mida ah. saas aawadeed bay culamada qaar waxay ka qaateen saalixiinta waxa looga boqo in loogu cabsi badan yahay shirkul asqarka waa arrin qalbiga ku saabsan iyo niyada a'immadii salafka imaam ka mid a ah ayaa wuxuu yidhi waxaan u filaayay xadiisku inuu u baahan yahay niyo niyo ilaahay dartiiya ruux inuu la yimaado hal niyo inuu u baahan yahay kadib waxaan ogaaday inuu niyooyin kala duwan u baahan yahay xadiis baad bilaabaysaa sheegistiisa adigoo niyo ilaahay dartiiya ku sheegaaya dhexda markaad maraysaa nafti kaa baxsanaysa yaa nafti baa baxsanaysa marka in la dabaalo mar walba niyada lagu qabto ikhlaaskii ya oo dheefta naftee soo gelaysa aada looga ilaaliyo baa muhima imaam kaloo a'immadii salafka ka mida ah waxaa laga sheegay inuu yidhi laysa shayun ashadda cala annafsi min anniya nafta wax kaga adag niyada ma jirto ikhlaas inay la timaaddo wax kaga adagi ma jirto liannahu laysa lahaa xadun fii ama fiiha yacni ikhlaaska wax dheefa kuma leh naftu waxay doonaysaa magac magac waxay doonaysaa sarrayn waxay doonaysaa ammaan ya waxyaalahaasay dheefa ku leedahay ikhlaaskii wax dheefa kuma leh marka niyada in aada loogu dadaala laga qaadanaya sheekha la odhan jiray ibnu abi jamra waa ki yidhi waxaan jeclaan lahaa fuqahada inay ka mid yihiin ciddadka niyadun kala hadashaa aan shacni kalaba ahayn bes niyada iyo niyada inay u saxaan bes inay kala hadlaan fuqahada qayb noocaasi inay jiri lahaayeen baan jeclaan lahaa buui waxay ku tusinaysaa sida waxaweye shaniga niyadu u weye xadiiska niyada ku saabsan inama alacmaalu binniyaat waata imaamu albukhaari uu yidhi toddobaatan baab oo fiqiguu soo gelayaa yadkhulu fii sabciina baaban min alfiqhi waxay qaar u qaateen culammada ka midii in lilmubaalaga toddobaatanka uu yidhi sheekha suyuuti la yidhaaha kitaabkiisa alashbaah wannadaa'ir waxa uu tiriyeyba toddobaatankii baab markaasuu yidhi yacni mubaalaga loogama jeedee toddobaatanka baabba waa jiraan waa kan iyo kan iyo kan iyo kan ilaa uu toddobaatanka gaarsiiyey waaba dhici karta inay toddobaatanka ka badato baabka saddexiyo sagaashanaad adducaau liman qaala baaraka allaahu fiik ducada loo ducaynaayo kii ku yidhaahda ilaahay ha ku barakeeyo ducada loogu ducaynayo erayga baaraka saddex xarafoo kala duwan bay ku gudubtaa marna mutacaddi weeyo toos bay mafcuulka marna u qaadataa baaraka allaahu laka waa soo marnay baaraka allaahu fiikana waa joognaa iyadoo fii lagu gudbinaayo iyo iyadoo laam lagu gudbinaayo baaraka allaahu calayk iyadoo calaa lagu gudbinaayo waa jirtaa iyadoo toos mafcuulka loo gaadhsiinayo baaraka kallaah waa la odhan karaa carabi ahaan baan ka hadlaya waayo mutacaddi inay tahayna waa jirtaa ambuurika man fi naar muhayaru siiqa loo bineeyey marka mutacaddina waa leedahay marka hadda waxaynu joognaa iyadoo fiidi lagu gudbinayo wuxuu soo arooriyey laba boqol iyo afar xadiis nebi ma aha waa asar caaisha hadal ay tidhi caaisha radia allaahu canha wa ardaaha waxay ahayd deeqsiyad bay ahayd way samafal badnayd waxbixinteeda iyo deeqdeedu aad iyo aad bay u badnaayeen xoolo fara badan inay bixisaa xataa waxba kuma ahayn nin taabiciyaa u yimi mar markaasuu ku yidhi caaisha ay xoogaa dhibaataysanahay waxaan doonayaa inaad icaawiso waxay tihi wax allo waxaan hayaa ma jiro toban kun haddaan hayn lahayoo dirham afartankaas arga markuu ka tegey dabadeed ayaa tobankii ay sheegtaa loo keenay waa u yeedho tobankii farti saarta shilin kalama hadhin hal dirham kalama hadhin waata mar uu ku yidhi inankii ay habaryarka u ahayd cabdullaahi ibnu zubayr markuu arkay deeqda faraha badan le ay bixinayso iyo ina waxba kaydsanayn ayuu yidhi waa in la xajiriyaa tasarufka laga xidhaa way ka xanaaqday dabeedna waxay tii dib ula hadli maayo waaba ka dhaaratay hadalkiisaba markii dambe adigu markaa koox buu soo wastaystay markuu si kale waayey markaasay markaa u keeneen way yimaadeen iyagoo jamca markaasay ku yidhaha ma soo gallaa markaasay tidhi haa markaasay dhammaantayo markaasay tidhi haa isagu isagii baa la socdaa umaba idanteen haddii ogaan lahayd inuu la socdo cabdullahi ibnu zubayr markay waxa weyaan soo galeen ayuu de isagu habaryartiiy intuu ku booday yani markayse marka waxaan yani qabsaday oo marka waxa dhunkaday oo yani waxa weeye beriyey oo qoladiina ka maslixeen qoladiina waa ka maslixeen marka aad bay u deeq badnayd wax markay bixiso ama ay tidhaahdo ciddaa waxaa u geeya waxay odhan jirtay markaa u dhiibtaan waxay yidhaahdaan ii dhegaysta hadalkay ku duceeyaan ii soo dhegaysta hadalkii marka la soo dhegaysto ayaa loo keeni jiray markaasaan saasay yidhahdeen markaasay dabeedna markaa waxay u ducayn jirtay ducadii duca la ay ugu ducayn jirtay baaraka allaahu fiiha markay yidhahdaan ilahay ha barakeeyo wa fiika baaraka allaah adna ilahay ha ku barakeeyo waxay odhan jirtay labada duco yacni markaa ha isu dheeli tirmaan ajarkuna ha noo baaqi noqdo oo ducadii duca haddii lagaga jawaabo ajarkiina waa soo hadrhayaa oo wuxuu noqonayaa marka mid eh, baaqi ah ayuu noqonaya marka waxay odhan jirtay wa fiika baaraka allah baaraka allahu fiika marka la yidhaahdo sidii salaamtoo kalea tii dambaysay lasoo hormarinayaa wa fiika baaraka allah adigana ilahay ha ku barakeeyo assalaamu calaykum marka la yhahdo wacalaykum asalaam wacalaykum inta lasoo hormariyo salaamtaasoo lama dambaysan jirin waa sidii o kale baaraka allaahu fiik wa fiika baaraka allah xadiiska waxaa soo wariyey ibnu sunni fii camal alyowm waleyla ama bicibaara ukhra nasaa'i fii camal alyowm waleyla waayo nasaa'igunba ka soo doortay waxaa kaloo soo wariyey nasaai fi lkubra waxaa soo wariyey bukhaari fi aladab almufrad abaraani fi lkabiir abaraani wuxuu ku soo wariyey almucjam alkabiirka albaanina waa saxiixiye asar labaad wuxuu sheegayey inuu cabdullaahi ibnu cabaas uu yidhi hadduu fircawn igu odhan lahaa baaraka allaahu fiik waxaan ugu jawaabi lahaa wa fiik bukhaari baa ku soo wariyey adab almufradka sheekh albaani waa quweynaya macnaa waxaa laga tilmaamaya intii ruuxu kugu yidhahda inaad ku tidhaahdaa inay fiican tahay fircawn inaanu ka odhan waa la garanaya fircawn waaba dhintay laakiin wuxuu tilmaamaya uga jeedaa yacni cid kasta waxay igu tidhaahdo waan ku celinayaa laakiin maadaama gaalkii dee ay dhici karto inuu marka hadduu doono wax qalloociyo waa fii keliya ayaa lagu yidhi haddii uu marka waxa weeye uu habaar sheegana dee kii baa lagu celiyey waa sida salaamta markay wax salaamaan loo odhanayo wacalayk ama wacalaykum loogu odhanayo bimacnaa waxaad nagu tidhaahdeen laydin yidhi oo idinkana ha idinku dhacdo marka dee haddii wax wanaagsan ay ku duceeyeen dee intii ducadii baa lagu celiyey haddii wax xun ay ku duceeyeenna dee habaarkii baa lagu celiyey macnuhu saasuu dhacaya waxaa taas laga qaadanayaa in ciddii ixsaan samaysay ixsaankoodii looga jawaabayo ciddii ku ducaysa inaad u ducaysaa inay fiican tahay ayaa laga qaadanaya halkaa inoogu joogo wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaaha ilaa anta astaqfiruka atuub ilayk